بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب المبتدأ والخبر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المبتدأ والخبر مبتدأ خبر ayuu baab yahay waxaanu kusoo jirnay marfuucaat alasmaa oo musanifku raximah allahu tacaala wuxuu qeybiyey asmaadii marfuucaat iyo mansuubaat iyo makfuudaat waxaanu kusoo jirnay markaa marfuucaat alasmaa waxay ahaayeen toddoba baab baab alfaacil wa naa'ib alfaacil wa baab almubtada والخبر اسم كان وأخواتها خبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وأفر النعت والتوكيد والعطف والبدل waxaan ka soo baxnay laba baab oo baab alfaacil e, iyo naaibki oo faacilku waxaa alism almarfuuc almadkuuru qablahu ficluhu daahir iyo mudmar buu qaybsamaa daahirkiisu waa lixid ismi mudmarkuna waa labayo toban soo galay annaaib can alfaacil waa alism almarfuuc aladi lam yudkar macahu faaciluh Eh, laba ficil baa ku camal fasha maadi iyo mudaaric ficilka maadiga awalkaa loo godaa aakirkana qabla aakirkana waa loo hoos dhigaa mudaaric awalkaa loo godaa qabla aakirkana waa la kordhigaa sanad sidoo kale wuxuu qaybsamaa eh, daahir iyo mudmar daahirkiisu waa lixdii ismi ee baaba macrifata calaamaat alcraab inoogu soo martay mid kamid inuu noqdo mudmarkiisuna waa labiyo toban kiina ay faacilka noqonayay keliya ficilka unbaa u kala bedelan oo e, darabtu iyo darabna iyo duribtu iyo duribna wey hadda halkan waa laba baab oo isa saaran oo walaala ah oo wada socdo oo aan kala harin oo aan kala maarmin oo isla dhashay oo mataana ah waa almubtada walkhabar haddii mubtada la sheego waynu khabar helaa yani hadalku meeshu ka bilowdo jumladu bilaabaa mubtaduhu khabarkuna waa soo xiraa soo gunaanadaa oo ibtada bilaa khabara ma jiro khabar bilaa mubtadaana ma jiro yani waa isdaboolaya mubtadaa la bilaabaya khabarkaa marka hadalkii soo xiraya kana hadalku bilaabaya kana waa jumladu bilaabaya kana waa soo xiraya zaydun markaad tirahda deehee qaaimun waa taagan yahi waa faaidadu dhamaystiraya mubtaduu faaidadu bilaaba khabarkuna waa dhamaystira mubtaduu faaidadu bilaabaya khabarkuna waa dhamaystiraya se zaydun qaaimun khabarkii waa dhamaystiray mubtaduhu bilaaba الزيداني khabarkii qaaiman dhamaystiraya ya maxamedun khabarkii rasuul اllah dhamaystiraya salى اllahu alayhi wasalam ya hindun daaxikatun khabarkii waa dhamaystir mubtaduna waa bilaabaya khabarkuna waa faa'iidadu dhamaystiraya mubtadu faaidadu bilaabay khabarkuna waa dhamaystiraya marka ma kala maarmaan saa dartood baa isku meel lagu sheegay wuxuu samaynaya marka sidani tabtii wey tacriif iyo taqsiim tacriif iyo taqsiim la soco qeexid iyo qaybin naxwadu halkaasi ku dhex dhammaataa waxbaa laguu qeexaya waxnaa lagu qaybinaya hadda mubtaduhu kuu qeexaya haddana khabarku kuu qeexaya mubtaduhu kuu qaybinaya haddana khabarku kuu qaybinaya waaba dhammaatayba waa qeexid iyo qaybin wey labadaa wey qeexid iyo qaybin wey baab lmubtadai walkhabar almubtadau huwa lismu ismi weeye waana casharkii tobnaad casharkan almubtadau huwa lismu ismi weeye almarfuucu la rafcinayo alcaari ka qaawin can alcawaamili cawaamil allafdiyati lagu hadlayo mubtade waa ismi ficil iyo xarafnimo mubtada ma noqdo almarfuucu waa la rafcinaya marfuuc iyo mansuub iyo marfuud midna mubtada ma noqdo oo qodobkaana waa fadhiya wuxuu ku kordhiyey alcaari can alcawaamil alafdiya alcaari can alcawaamil alafdiya maxaa laga wadaa alcaari ka qaawan cara cariya waa waa qaawan yahay wuxuu ka qaawan yahay caamil lagu hadlayo caamilna waxaa la yidhaahdaa waxa ku camal falaya shaygan rafcinaya ama nasbinaya ama khafdinaya haddaba faacilkaoo kale ficil baa rafcinaya qaamada ayaa zaydun rafcinaysa naayo faacilka ficilka ka horeeya ku camal falaya waa lagu hadlayay waa la arkayay qaama zaydun zaydun yaa rafciya qaama yah eh, ukrima camrun camar baa la karaameeyey yaa yaa ku camalfalaya ukrimada ayaa ku camalfalaysa qaamo iyo ukrimo waa lagu hadlay mubtaduhu waa ka duwan yahay isaga isaga caamil lafdiga kuma camalfalo yaa ku camalfalaya horta ma lagu camalfalaa haa waa lagu camalfalaa laakiin cawaamishiibaa laba u qaybsama cawaamishu waxay u qaybsamaan labo caamilka ismiga ku camalfalaa waa labo war haddaba iska ogaada soomaaliya cawaamiisha ku camal fala ismiga ama sidaadaba caamilka camal falaah waa labo ama ismi ha ku camal falo ama ficil ha ku camal falo waa labo labawood caamil lafdi ah waa lagu hadlayaa lafdi lafdi waa lagu hadlaya caamil lagu hadlaya sida ficilka maadiga faacil buu rafcinaya ku camal falaya waa lagu hadlaya qaama zaydun ama naaba faacil buu rafcinaya sida yaquumu zaydu waxaad tiraahdaa sida ukrima zaydun naab faacilka qutila alkharalaasuun alkharalaasuun waa naab faacil caamilka waa lafd caamilka labaad waxa weeye caamilun macnawiyun caamilun macnawiyun shalay waxaan idiin sheegay maxaa laga wadaa waa su-aal muhim ah maxaa laga wadaa marka caamilun macnawiyun waxaa laga wadaa lagu hadlimaya caqliga lagu garanaya macnawi maskaxdaa lagu garan caqliga dad ku garanaysa mubtadaha marka caamil lafdiga kuma camalfalee waxaa ku camalfala caamil macnawiya ah. mubtaduhu wuxuu ka qaawan yahay caamil lafdi ah oo haddaa yaa ku camalfala caamil macnawiya ah. magaciisana waxaa la yidhaahdaa caamilka macnawiga magaciisa waxaa la yidhaahdaa al ibtidaau ku bilaabashada lagu bilowday hadalka alibtidaau ku bilaabashada hadalka lagu bilowda ku camal falays mubtadaha caamilka ku camal falaya waa caamil macnawiya magiciisana waxaa la yidhaahdaa alibtidaa wax yar baan idin xasuusinaya caamil kaloo macnawiya na soo maray baa jira oo muxuu yahay ficilka mudaaric marka la rafcinayo marka la nasbinayo maxaa nasbiya naasib nawaasibta mudaarica nasbisa ah waa toban xaraf oo lagu hadlayay an iyo lan iyo idan iyo kii iyo lamki iyo lamlamri laamljuxuud iyo eh, eh, kuwaasay ahaay aljawaabu bilwaawi eh, aljawaabu bilfaai walwaawi ow laamlamri wadaca iyo laafi wadaca la kuwaasi laam iyo kuwaasi jasmihii bay ahaayeen adugu toban baa nasbinaysa sideed iyo tobanna waa jasminaysa maxaa rafcinay toban caamil oo lagu hadlayo baa nasbinaysa sideed iyo toban lagu hadlayana waa jasminaya maxaa rafcinay waxaa rafcinayay inuu tobanna tobankaa nasbiyana aana gelin sideedaa jasmiya mid ka mid aana aanu gelin waxaasi waa maxay waa caamil macnawiya caqligaa ku garanaysa caqliga waxaa ku garanaysaa inaan naasibna ka horlayn jaazimna ka horlayn waa caamil macnawiya oo muxuu ahaa tajaruduhu min annaasib waaljaazim qaawanida uu ka qaawan yahay naasib iyo jaazim baa ku camalfalaysa kaasi caamil macnawi ah marka hadda laba caamiloo macnawiyan haysanaa ko mid ficilka mudaaric buu ku camalfalaa waa tajaruduhu min annaasib waaljaazim kanna waa mid labaadoo mubtaduhu ku camalfalaaye alibtidaa baa la yihahdaa alibtidaa almubtadau huwa ismu wey almarfuucu la rafcinayo alcaari ka qaawan can اlcawaamil lafdiyati mubtada waa ka abarna wاlkhabaru khabarku alsmu ismi weeyi almarfuucu larfci intaa waa wadaagaan faacilka naabi faacilka mubtadaha khabarka dhammaantood waa asmaa dhammaantoodna waa marfuucaadkay ku jiraan de waa marfuucaat lasmaa toddobadii ismiyo larfciyay ku jiraan almusnadu ilayhi mubtadaha loo tiirinayo almusnadu ilayhi maxaa laga wadaa mubtadaha loo tiirinayo mubtadaha loo aanaynayaa mubtaduhu ka dhacay baa la leeyahay sida zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay taagidda yaa u tiirisay zayd baa u tiirisay almusnadu la tiiriyey ilayhi mubtada xaggiisa hada ilayhi ku jidhaahi mubtadahu noqonayso naxwu qowlika zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay taaginada yaa u tiirisay zayd wazaydaani qaaimaani qaaimaani yaa u tiirisay zaydaan wazayduuna qaa'imuuna zaydiyadii waa taagan yihiin yaa u tiirisay yaa u tiilisay waxaa u tiilisay mubtadaha u tiilis khabarka marka kaa waa maxay waa ismi la rafcinayo oo mubtadaha loo tiiliyey mubtaduhu ka dhacay laleeyahy qaala wاlkhabaru khabarkii huwa اlismu ismi weeye almarfuucu la rafcinayo almusnadu ilayhi mubtadaha xaggiisa loo tiilinayo mubtada xaggiisa loo tiirinayo naxwu qawlika zaydun qaaimun wzaydaani qaaimaani wzayduuna qaaimuun markaad ciraabaysa waxaa odhanaysaa zaydun mubtadaun zaydun mubtadaun maxaa rafcinaya marfuucun bilibtidaa ibtidaa lagu rafciye aa ila caamilka macno weyan ku ilmugta si fiican ugu qaba zaydun mubtadaun yaa rafciye marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi addamatu aldaahiratu cala aakhirihi liannahu ismu mufrad qaaimun khabaru lmubtada waayahay mubtadaha hadduu ibtida rafcinaya khabarkana maxaa rafciya yaa rafcinaya mubtadaha laftirkiisa rafcinaya mubtadaha ibtidaa rafciya khabarkan mubtadaha rafcinaya marka qaaimun markaad icraabiso waxaa oranaysaa khabaru lmubtada marfuucu bilmubtada'i mubtadaha rafciyey wa calaamat rafci adamatu ahaahiratu calaa akhirihi lianna ismnu filalintaa waa taqaanaa wazaydaani qaa'iman azaydaani mubtadaun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can adamati liannahu muhanna liannahu muhanna qaa'imaani khabaru lmubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can damati liannahu muhana wazayduuna qaa'imuuna azayduuna mubtadaun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can adamati liannahu jamcu lmudakar isaalim waay qaaimaani haddaan khalday qaaimaani waxa weeye muana bay ahayd qabr mubtada marfuuc bimubtada calaamad rafciga lxuniyabata min adamati lan muana wzayduna waa mubtada marfuucu bilibtidaa calaamatu rafci alwaawi niyaabatan can damati lanahu jamcu mudakr saalim jamcu mudakr saalim waaw baa lagu rafcin jiray qaa'imuuna khabaru lmubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatan can damati lanahu jamcu lmudakar asaalim intaa wey marka mubtade tacriifkiisa iyo icraabkiisa khabar tacriifkiisa iyo icraabkiisaan qaadan mararkan waa qeybtii qaala wlmubtadau qismaani daahirun wa mudmar mubtadu waa laba qaybood mubtado daahir iyo mubtado mudmara waa mubtado daahira iyo mubtado mudmara mubtadaha daahirkaahi waa kaa ina soo hormaray mudmarkuna waa labiyo toban wa hiya ana wa naxnu wa anta wa anti wa antumaa wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa humaa wa hum wa hunna naxwu qowlika ana qaa'imun wa naxnu qaa'imuuna wamaa ashbaha dalik mubtadada laboo qaybsama mubtadada daahir iyo mudmar mubtadada daahirkaay marka waa daahir waa taqaanaa dee daahir lixdiis mid ka midu noqday baa laga wadaa mubtadii waa daahir ism mufradu noqday tan noqday jamculmudaker saalimu noqday jamcu tagsiir buu noqday asmaal khamsuu noqday muhanuu noqday tusaalayaashiina qaar buu kuusoo hormariyay ism mufrada iyo muhane alism mufrad walmuhana wa jamculmudaker saalim buu ku tusaaliyey mudmarkiisuna waa labaiyo toban ana naxnu anta anti antumaa antum antuna huwa hiya humaa hum hunna ana naxnu anta anti antumaa antum antuna huwa hiya humaa hum hunna naxwu qowlika ana qaaimu sidiisaba damiir awal baan kuu soo sheega damiir waa ismi waana mebni maxalkaa laga dhigaya icraabka marka markaad icraabaysid damaa'irtan xarafka ugu dambeeya mid kasta xarakada saaran baad ku binaynaysa waxaad odhanaysaa ana damirun damiirun ana waxaad odhanaysaa mubtada un waxaad odhanaysaa ana damiirun munfasil waralka waa inaad baarwarajiyo waa faa'iido muhima faaidadaasi waxay tahay damaa'irtu laba u qaybsamaa damiir muttasilun caamilkiisa ku daba dhegan iyo damiirun munfasilun damiir caamilkiisa ka go-an damiirun muttasilun damiir caamilkiisa ku daba degan waa kii faacilka ahaa ama naa faacilka ahaa darabtu darabta darabti darabtuma darabna darabna kuwaasi waxay ahaayeen caamilkooda ku daba dheganaaye kuwii naa faacilka ahaa duribtu duribna duribta duribti duribtuma duribtum duribtunna ayaguna caamilkooda ku dabadheganay damiir waxaa jaleelayaa munfasil aan caamilkiisi ka soocan waa kan ana naxnu anta anti antuma waa labaiyo tobanka waa damiir munfasila marka markaad ciraabaysa waxaa odhanaysaa ana damiirun munfasilun ana damiirun munfasilun mabniyun cala asukuun fii eh, maxalli rafcin mubtada fii maxalli rafcin mubtada ايش قائم وخبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ونحن قائمون نحن ضمير منفصل نحن كبنيه ضمضة والضمبيس نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع المبتدا قائمون خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك ساسا ana wanaxnu waanta waanti waantumaa waantum waantuna wahuwa wahiya wahumaa wahum wahunna mid kasta huna hataa hadaad icraabayso huna qaaimaatun huna qaaimaatun gabiyo tagay huna damiiru munfasil mabniyan cala alfatxi huna mabniyan cala alfatxi fi maxali rafcin mubtada qaaimaatun qabla mubtada marfuucun bilmubtada wcalamat rafc damata aahirata ala qaala walkhabar qismaani mufradu wayru mufrad فالمفرد نحو قولك زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره وايه هذا وحو صوق على خبرك إنه قيبيه tadiya laba u qaybiya daahir iyo mudmar daahirkiisa waa taqaanaa waa lixdiis mid ka mid a inuu noqdo mudmarkiisu waa maxay waa laba iyo toban ana naxnu anta anti antuma antum antuna huwa hiya humaa hum hunna hadda khabarkii buu galay marka hore laba u qaybiyey mufrad iyo hayru mufrad mufrad iyo hayr mufrad waayo mufrad maxaa laga wadaa khabarkii waa mufrad waxaa laga wadaa wixii laga wadi jiray mubtadihii waa daahir ama laga wadi jiray faacilkii waa daahir ama laga wadi jiray naabi faacilkii waa daahir waxaas maxay ahaayeen lixdii ismi mid ka mid a inuu noqdo alla lixdaa ismi waagi aan sheegnay aanu si gaara ah u baraarugsanay maxaan faa'iido hormarsannay mufrad baa laga waaa laga wadaa ismu mufrad uu noqday ama jamcu tagsiir buu noqday ama jamcumuanas saalim buu noqday ama jamcumuakr saalim buu noqday ama muhanu noqday ama asmaa situ noqda laga wadaa mufrad oo zaydun qaaimun khabarkaas qaaimun waa mufrad azaydaani qaaimaani qaaimaani waa mufrad khabarkaas azayduna qaaimuuna khabarkaasi waa mufrad ya alhindaatu qaaimaatun qaaimaatun waa mufrad khabarkaas ya lagama wado mufradkii aan naqaanay baabu macrifati calaamaat icraab ku jiray lagama wado maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa baabkan haddii la joogo mufrad waxaa laga wadaa lixdii ismi mid ka mid a ah ayuu noqday khabarkii hayru mufradkuna waa afar aljaaru walmajruur maxay yihiin waa baran doonnaa kii la soo jiiday iyo kii wax soo jiiday kii jiiday aljaaru kii soo jiiday walmajruur kii la soo jiiday kii la jaray iyo kii wax jaray waa baran doonnaa jaara majruurka waadarf mansuubaadku inoogu imaan doono oo baran doono wlficlu maca faacilihi ficliga faacilkii waa soo baratay wlmubtada maca khabarihi baa khabar noqda waayahay waa faahfaahinaya qaala wlkhabaru qismaani mufradun wagayru mufradin falmufradu naxwu qowlika zaydun qaa'imun xagga dhigasaga wahayrulmufradi arbacatu ashya afar shaygu iyo afarta adigu io qabo aljaaru wlmajruur wاldarfu wاlficlu maca faacilihi wlmubtada maca afartan hayru lmufrad baa laysku dhahaa khabar weeye hayru mufrada aljaaru walmajruuru wاldarfu wاlficlu maca faacilihi wاlmubtada maca khabari laba waa ku soo madhay labana waa baran doontaa yani mubtadaa soo dhacaya khabar buu rabaa mubtada hadduu yimaado khabar buu rabaa war khabarkaygii war khabarkaygii baa odhanaya jaara majruur baa khabar u noqonaya ama daraf baa khabar u noqonaya oo daraf iyo jaar majruur maxay yihiin maxaa laga wada waa inoo imaan doonta mubtadaa soo dhacaya khabar buu baahan yahay ficiliya faacilkiisa khabar la noqonaya mubtadaa soo dhacaya khabarey khabarey saa mubtada iyo khabarsi wataa khabar la noqonaya saasaa laga wadaa naxwi qowlika zaydun fi daar zaydun fi daar hadda zaydun waa mubtadi fi daari jaara majruurkaasa khabar la noqonaya yani xaraf daariya wuxuu jiray jaara majruur waa maxay jaarun wa majruur aljaaru walmajruur xaraf jar fii jar iyo khafda waa isku mid xuruuf alkhafdiya iyo kii ay jareen daar fi daar baa khabarkii noqonaysa wa zaydun cindaka daraf baa la yidhahdaa waa baran doonaa adarfu waa baran doonaa wa zaydun qaama abuuhu wa zaydun jaariyatuhu daahibatun ficliga faacil baa noqonaya hadda zaydun waa mubtade qaama abuuhu baa khabarkii ah wa zaydun jaariyatuhu daahibatun jaariyatuhu daahibatu maa khabarkii ah see u icraabaysaa marka labadaa dambe baan icraabayaa waana icraabkooda wuu adag yahay meel ku qoro soo xifdi ku celceli ku celceli ku celceli xifdi waxaad odhanaysaa zaydun waa mubtadaun zaydun qaama abuhu zaydun mubtadaun marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafci adamatu aldaahiratu calaa akhirihi liannahu ismu mufrad waa warcad qaama waa ficlu maadin mabniyu cala fatxi laa maxala lahu min alcraab waa warcad abuuhu faacilu qaama marfuucun biqaama waclamtu rafci waaw niyaabatan can idamati liannahu ismun min alasmaa alhamsa intaa walba soo barata zaydun mubtada in loo ciraabo marfuucun bilibtida waclamtu rafci damatu aahiratu cala akhir casharkeena maanta u ah qaama ficil maadin waa horan soo baranay ficilka maadin fatxa lagu bineeyo mabniya cala fatxi laa maxal lilmicraab abuuhu faacilu qaama marfuucun biqaama waclamtu rafci waaw niyaabatan can idamati liannahu min alasmaa alhamsa isagana waa barata halkaa marka markaa joog mubtadahan meesha yaallo zayduna khabar luu baahanya intaa markaas isu raacisido intaa ka farxalatid baa waxaa lagaaga fadhiyaa mubtadihii baa war khabarkaygiiy war kugu haya maxaa ugu jawaabaysa waxaa odhanaysa u fiirso waljumlatu jumlo sideedaba jumlo ficliya faacil iyo mubtadiya khabar waxaa la yidhahdaa jumlo ficliya faacil iyo mubtadiya khabar waxaa la yidhahdaa mid kasta gaarkiisa jumlo ficilku hadduu faacilkiisa wato waa jumlo jaaa zaydun waa jumlo جملة مفيدة زيد قائم وجملة جملة ليا جملة تفاريق بضيعة ما قيبسنته زيد هذا ومفرد تفاريق دي قام ومفرد تفاريق دي لكن مركا اسوتان مركو ياي زيد قائم وجملة قام زيد وجملة فمحاولا نساء زيد ومبتدأ qaama waa ficlu maadi abuhuna waa faacil soo saas maahayn waxaa odhanaysaa marka waljumlatu waxaa odhanaysaa haddaba waljumlatu min alficli oo qaama ah walfaacili oo abuuhu ah fii maxalli rafcin bay fadhiisata boos rafcay rig sal ka dhigta khabarlmubtada waa mubtada khabarkiisi axdag maaha laakiin u iyo xifdi bay u baahantay زayd waa mubtada marfuucu bاbtida calaamata rafci damta aahiratu calى akhirihi qaama ficil maadi abuhu faacil balaabala intaa waa iska soo balaabalaasiis halkaa markaa mareenaysa waljumlatu min alficli qaama walfaacili abuuhu fii maxali rafcin khabr mubtada intaa miyaad ka dhumaysa waljumlatu min alficli wlfaacili fii maxali rafcin khabr mubtada wazaydun jaariyatu daahibatun زيد waa mubtadaun marfuucu bilibtidaa wacalaamat rafci alظaahiraةu calى akhirih macnuhu waxa weeye zaydun zayd jaariyatuhu gabadhiisii jaariyadiisi midday u adeegeysii shaqaalihiisii dhe addoontiisii dhe daahibatun way tagtay zaydun zayd jaariyatuhu jaariyadiisii hee maogta weli faa'iidada ma dhama zaydun haa jaariyatuhu gabadhiisii e, shaqaalihiisii haa daahibatu maa tagtay hadduu marka khabarkii dhaco marka labaduba waa laba mubtade sababtoo a ah ma dhamaystirna zayd iyo jaariyadiisi daahibatu maa khabarkii ah maxaa icraabaysaa marka zaydun mubtadaun marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafci adamatu aظaahiratu cala akhirihi lian ismu mufrad jaariyatuhu mubtadaun thaanin mubtada labaad wey jaariyatuhu mubtadaun thaanin mubtada labaad marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi addamatu aldaahiratu calaa akhirihi liannahu ism mufrad daahibatun khabaru lmubtada'i athaani mubtada labaad khabarkiisii wey marfuucun bilmubtada'i athaani wa rafcihi addamatu aldaahiratu calaa akhirihi mubtadaha labaad baa le mubtadihii labaad baa wuxuu leeya koobaad baa wuxuu odhanaya annaha annaha alla annaha anna maxaan leeyahay markaasaad waxaa odhanaysaa waljumlatu min almubtada'i athaani khabarihi fii maxali rafcin khabar almubtada alawal jumlada mubtadaha labaad ka bilaabatay iyo khabarkiisa meel rafcay taallaayo waa khabarka mubtadihii koobaad زيد ومبتدا اول ومرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد مرفوع بالابتداوي جاريته ومبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره ذاهبة وخبر المبتدا الثاني وعلامة رفع الضمة مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول انت ضمبه ayaa waxay u baahan tahay keliya ufiirsi iyo xifdi xifdi iyo ufiirsi bay kaaga baahan tahay walamru yasiir khulaasada waa maxay khulaasadu waxaa weeye mubtada waxaa la yidhaahdaa tacriifkiisa alismu almarfuucu alcaari can alcawaamil allafdiya caamil macnawiga ku camal falayo magaciisa ibtida la yidhaahdo khabar waxaa la yidhaahdaa alismu almarfuucu almusnadu ileyh waa ism la rafcinayo oo mubtadaha loo tiirinayo caamil lafdiga ku camalfalayo mubtadaha laftirkiisa ku camalfalaya mubtaduhu waa laba qaybood waa daahir iyo mudmar daahirkiisu waa lixdii ismi mudmarkuna waa labiyo toban munfasil a munfasil ka soocan yacnii gaar u soocan ana naxnu anta anti antuma antum antuna huwa hiya huma humuna khabarku waa laba qaybood waa mufrad iyo hayru mufrad khabarka mufradkaahi lixdii ismi mid ka mida inuu